بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu maanta istaagi doonaa haddii ilahay idma kitaabkaynu gebagabayn doonaa insha allah gebagabadiisiina waxaan sheegi doonaa maxaan ka faa'iidnay maxaan kitaabka u dhignay oo ninkaasi muxuu doonayey muxuu doonayey inuu inuu yidhaahdo ayaynu ka sheekeen insha allah taala waana soo gaabi doona biidn illahi tabaaraka watacaala ninka kitaabka qora labaatan jir arday buu ahaa afar labaatan jir labaatan jir arday buu ahaa labaatan jirna eh, shaqaale dowladeed ayuu ahaa afar labaatan jirna qaadi maxkamadeed iyo qoraa wax qora ayuu ahaa afar iyo lixdan kaa sanna ayuu wadaadkan ayuu noolaa kitaabkiisa aynu wadwadnay hal aayad buu ka duulay baynu nihi gebigiisuba laba nin baan laba nin baan la yaabo laba nin oo raad weyn raad weyn muslimiinta kaga tegay nina waa ninkan aynu kitaabkiisa wadwadnay nina waa nin dhowaan dhintay ina soo gaadhayo jaa jazaairiha laba ninba laba aayadood oo qur-aana taabtay hal aayad hadda nina hal aayadood baa taabatay waxaan waxaanu curiyey marka nina hal aayadood baa taabatay waan idiin sheegi doonaa isaga dhanka marka wadaadkan hore waxaan idinku sheegay wuxuu ka duulay acuudu billahi min ashayطaan الrajiim qad khalat min qablikum sunanu fasiruu fi اlard fanduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin hadihi aaya laba waxaa ku jira laba ficil amar baa ku jira aayadda laba ficil amar ayaa ku jira fasiruu iyo fanduruu soo ficil amr maaha usuulkana waxaad ku akhrisateen waxaad tidhaahdeen alru asluhu lilwujuubi maa lam yuujad qariinatu tasrifuhu can dalika soo ma tiaficil amar hadduu qur-aanka ama nasiga ficil amar hadduu ku soo arooro waxaa laga qaadanaya bay yihahdeen maxay waajib ilaa la helo qariina calaamad ka duuda waajibnimada oo wax kale oo ka hooseysa waajibnimada geysa qad khalat min qablikum sunan ummadaha idinka horeeyey dhaqan iyo caadooyin iyo taariikh iyo eh, sardiya taariikhiya sardiya taariikhiya bay faarabka yidhahdaan soomaaligana sooyaal sooyaal taariikheed sardiya sooyaal baan siri malaha af soomaali way la mid tahay sooyaal taariikheed bay lahaayeen barta marka fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin ummadihii igu horeeyey anigu miyaa la noolahay kadalika eh, cilmu usuulka waxaa la yidhahdaa qofka mukalafka ee eh, qofka muminka ah wax aanu looma diro soo ma waxaanu karayn iskuma dira dee laa yukalifu اllahu nafsa ila marka fasiiruu fi اlardi fanduruu kayfa kaana kaan waa ficil maadi kayfa kaana logeeya dhulka oo eega ummadihii idinka horeeyey ee diinta beeneeyey ciribtoodii halkee lugeeyaa ma waxaan koraa mashiin zamanka dib igu celinaya ma mashiin baan sameeyaa ya mashiinkan action action moviska filmada intaan koro markaan idhaahdo markaa shan qarni celiyo baahan arko xilligii xilligii ibn khaldun masaan kayf sideen aayaddan seen u dhaqmay aayadda aayadda inaan akhrino un ma aha yaa cibaad allah aayad intaan akhrino taraawiixda ku tukanno iska oraa aayadda inaan fahmaan rabaanu aayad qur'aana ilahi wuxuu leeyahay qad khalat min qablikum sunan rabba waa kaa fahmay he maxaan sameeya fasiiruu fi lardi dhulkii lugay heesaan u lugaya markaa dhulkii ila dadkan waba iga horreeyeen aniga eh dhowr qarniba iga horreeyeen kun sana iga horreeyeen ilaa nabiyullaahi nuux sideebaan waxaan u ogaadaa markaa fanduruu haddana amarkan kale seenu fuliyaa ilaahu markaa fanduruu ay factabiruu soo maha fanduruu factabiruu soo maha marka seen cubro uga qaataa wax aanan anigu aanan karaynin kayf kayfa tataxaqaq marka wax maaha markaa iyo fasiruu fi اlardi fanduruu kayfa kaana caaqibaة اlmukadibiin halkaa marka wuxuu wadaadkan kitaab ka qoray raxmat ullaahi caleyh raxmata waasica waliyudiin cabduraxmaan moxamed ibn khalduun alxadrami aayaddaa wuxuu u fahmay macnaheedu inay tahay ummadihii inaga horeeyey taariikhdoodii han baranno inayayda isaga ku ta'wiishaday taasaa ku kaliftay ma kitaabka intaan leeginu inuu qoro wakti dheerna cumrigiisii uu maxay uu geliyo horta atamana inaan inaan darsigeena fahno nadraة ilى taariikh taarikhda waxaan dib ugu jaleecaynaa limaada lirafci اummati ummaddan maanta aan la nool nahay mujtamaceenan baan rabnaa inaan u noqono wiishkii qaadayey ma rabno inaan noqono dadkii ku daawanayay duruufteeda ee ka sheekaynaya sida ay tahay alla baleega waddadaas way burbursan tahay alla halkaasi siyaasiyiintaasi ma fiicna alla tujaartaasi dadka waa dhigmiirato alla maxay tule wadaadadaasi nanana dadka inaan dadka inaan inaan ku samayno wasfi ummadda aanan noolna inaan wasfino xaalatun kaashifatu inaan noqonno ma rabne waxaan rabnaa maxay intaad foorasataan inaad ka wixii aad ka qaadi kartaan inaad inaad ka qaataan hada huwa qodob qodobka labaad taariikhdu waa laba baan taariikhdu waa laba ataariikhu sagiir wa taariikhu lkabiir taarikh waa laba aslan taariikhu sagiir taariikh kooban dheh taariikh taariikh gaaban gaaban dheh taariikh gaaban oo dumarka iyo sexiga iyo eh, reeraha isdilay iyo eh, dadka yar isku gagabyey iyo ataraf faakahaysiga ka sheekeynteeda iyo guryahaasaa berigaa la dhistay iyo waxaa ka sheekeynteedu waa la waa taarikh gaaban baa la hahdaa ataariikh sagiir baa la hahda taariikhna waa taariikh alkabiir ayaa la ydhaa oo waa maxay waa taariikhda laga sheekeeyo wixii waaweynaya dhac laga yaaba boqol sano iminka qarni iyo labaatanaad oo kale haddii lahahda laga hadlo maxaa dhacay waa afar iyo toban iyo sideed iyo toban afar sano ah sagaal iyo soddon iyo shan iyo afartan ah haddii ebu yahay shan sano wax ku dhowyada meelahaas toban sano soo maha burburkii shiyuuciyada ay burburtay eedigii ilaa nintiyadii toban sano boqolkaa sanaba laga yaabo inay ku jiraan maxay wax yaroo saas aan usii darugsaneen dagaalkii afghanistanna raaci wadaadadeenna kadabageeda okay hada hu marka boqol sanaba laga yaaba inay waxay dhaceenba yihiin wax yaray marka taarikh alkabiir waxa weeyaan waa alinjaaz alcaskari waa wixii military weyn uu qabto dagaalada waaweyn horumarka dhaqaale nowca insaanka bini aadamka fikirkiisu sida u horu wixii aqoon la curiyey wixii qiyam iyo akhlaaq lagu dhaqmo taasaa waxaa lahada ataarikh alkabiir taa ayaa maxaytoole eele taariikh alkabiir markaa badan markuu u shaqeeyaa alkhidma albashariya aadamahu waa inuu ka faa'idaystaa aqoon aad aqoon maaha kooxdooda kooxdooda ay ka faa'iidaysato shirkadooda ay ka faa'iidaysato ma ah waa aqoon ay ka faa'iido bani aadamku uu ka faa'iido iyadna waxaa la yahahdaa maxay waxaa weeyaan altaariikh alkabiir falsafatu taariikh kelmadda in badan baa soo kitaabka soo wadnay kelmadda falsafat altaariikh ninkii koowaad culiy waa ninkan hore idinku sheegay cabdiraxmaan bin khalduun qarnigii afariy tobanaadee miilaadiga ah afar sano kadibna ninkii faransiiska ahaa ayaa isaguna volter ayaa isaguna isla kelmadda lafteeda isticmaalay qarnigii sideediy tobanaad marka labadan kelmadda falsafati taariikh oo aan ahayn in laga sheekeeyo sanadkaa kuwaad waxaasaa dhacay sanadkaa laba dagaal baa dhacay sanadkaa waa la islaayay aan laga sheekeyne in laga sheekeeyo saynu sheegnay alasbaaba waalcilaat waxaani maxay ah u dhaceen gadood baa dhacaya gadood waa la gadoodaya gadood thawra ayaa dhacaya ha marka muxuu u dhacay gadood marka annadar ibn khalduuni ciddii ibn khalduun dhigatay maxay maxay baaraysaa maxaa keenay ninkii aan falsafa taariikh dhiganna wuxuu odhanayaa ciyaal baa waa la isku tegayo midal baa ka cadhaysiiyeyo dhagxan bay tuurtuureeno wallaahi bilaahi midna halkaasu istaagaya ataariikh sagiir buu midna ka eegaya midna wuxuu ka eegayaa عنده نظرة نظرة خلدونية نظرة اجتماعية نظرة نفسية nadra ikhtisaadiya ayuu wa ku eegayaa waa u dhaadhacaya dhacdadiibuu ku dhaadhacaya halkuu korka korkaxaadin uu ku samayn lahaa marka dadka falsafata taarikh dhigta maxay nu akrina kitaabka limaada qara'naa hada kitaab dabcan ujeedida inaan arko waa iska orag fiicanta khamiis kasta idinla kulmo waa fiican siba dadka safarka ka yimaada jazakum allah khayr taas ajir baynu ku qaadanayna lakin intaa kilayga may ahayn inaynu diyaarino hoggaan aqoon leh inaan diyaarino ay asaliga ahayd intiin haddaan laba ka helo ama saddex ama afar haddaan ka helo carabkan cerka la gaarila hal haddaan ka helana raalli baan ahay wallahi hadda waaxid bi kubanto haddaan haddaan idhahdo wallahi kitaabkii nin baa fahmay haddaan idhahdo waa waa waxa weya tashkiil alqaacida almacrifiya lilqaada hoggaanku waa inuu leeyahay data data aqooneed waa inuu leeyahay kow hadafkaas hadafkaasi hadafkaasi waa uu iga hadaf hadafuu iga ahaa kow hadafka labaad wuxuu iga ahaa inaan iktishaafnoon helno qawaaniinta xukuma dhaqdhaqaaqa taariikheed so fiisiisku qaanuun ma leh sow formulada xisaabuhu ma laha qaanuun sow ma leh kimistarigu sow qaanuun ma leh biologigu sow qawaaniin ma leh sow aqoontu qawaaniin ma kow kow ku darsoon laba maaha taariikhduna waxay leedahay qawaaniin bay leedahay qawaaniintaasi cidna uma eexato cidna kama eexato waan salaad badanahayo habeenkii o dhan baan soo jida qur-aan oo dhan baan akriyaa keliya wax laguma keeno yaareet intaa lagu keeni kari yaareet iska jecleen laakiin taarikhdaa diidaysa ma lagu keeno marka inaan ogaado idinkuna adila ogaataan qawaaniinta xukuma dhaqdhaqaaqa taariikheed waa qodob uha qodobka saddexaad ee danta ka laha kitaabkan wuxuu ahaa inaan shalay ka sheekeeyo si aan beritoole u saadaalin karaa فhm الmaaضي lاsتiشhraaف المustaqبل dantaasaan kitaabkan ka lahayn marka inay idinku jiri karaan dad dhallinyaraa oo aqoon-yahana oo shalay tole wixii dhacay calaliyey gobolkooda iyo waddankooda iyo dadkooda iyo diintooda calaliyey shalay maxaa dhacay isla xilligaana ku dhici kara inay saadaaliyaan beri toolo sideebuu mustaqbalku u ekaan karaa deedna ay dowr ka qaataan maxay samayntaa mustaqbalka dowr inay ku lahaadaan aanay noqonin daawadayaal aanay noqonin dantaana waan ka lahaa afar waxaan ka lahaa albacu wاlxyaa dib usoo soo noolayn iyo rajo abuur baan ka lahaa isna inaad ogaataan inaad dad ahaydeen wax allaale wix markaan ka sheekaynayey kitaabka markaan sheekh hebel baa yihi amaado waxaan gaalada idinku soo qaadayey magacyadooda iyo kutubtooda idinku soo qaadayey waxay ahayduun inaan idinku idhaahdo waa ka horeynay waa ka horhelnay waynu kaga sarraynaa arday kama nihin dantan ka lahaana waxa weeyaan inaydaan quursanin aqoon-yahankiinni culamo inaad waxay iga ahayd kitaabka horta maxaan maxaanu akrinay waaya hogaanka markaa qofka hogaanka ah wadiifadiisu waa maxay laba arimood baa kala qofki inuu akademik noqdo akademik akademik academisia waxay gaaladu idhahdaan qofku inuu noqdo qof jaamacad wax ka dhiga secondary wax ka dhiga ama masaajid wax ka dhigo yani garanaya maadadan garanaya aqoontan garanaya kitaabkan garanaya o fahansan kadibna ardaydii maxaytole u jeediyaan qofku akademik markuu noqdo macnaheedu maaha waa hogaan maaha macnaheedu farqi weyn baa udhexeeya maa bayna alacademisia iyo iyo eh, leadershipka farqi weyn baa udhexeeya wadiifat اlqaada hogaanka shaqadoodu laysa mujarad alcilm alakademi inuu cilmiga hab akademiku shahaada inuu ku haysto ama ijaaze inuu ku haysto maa qasab keliya maa intaas bal alistifaadaة min hadihi اlculuum litagyiir اlwaaqic hada huwa hogaanku waa qabanka culuumtaa uu bartay sidee buu maftaaxa u isticmaalaa inuu ummaddiisii hogaan ugu noqdo halkay joogaan intuu ka qaado meel ka fiican uu geeyo hada hogaan nina waa ninkaa u sheekeynaya ardayda jaamacadda la jooga ha gaaloobaan nebi maxamed ha ka shakiyaan islaamka ha ka shakiyaan hadday doonaan ha murmaan hidesankeer maadada xisaab wuxuu ugu qorayaa sabuuraddu ugu qoraya maadada uu dhigayo waa dhegaysta economic waa kaa taasoo kale leanna isagu lama laha dadkan maxay ma doono inuu bedelo hamiyo werwer hayana ma rabo inuu inuu ku beero laakiin waxa ka dhexeeya waxa weeyaan mushaarkan bisha dhammaadkeeda maadadana imtixaanka inaan inaan inaan kaaga qaado sidaa awgeed fiiha nooc min alburuud badana akadeemiga fiiha waxa ku jira abow ayaa ayaa maxatule ku jira marka inaydaan noqonin akademisha inaan noqonin waan shahaadaha qaadana macna idinma lihi laakiin la rabo cilmi qabow inuu idinku jiro aayaddaad akhrida inay ku gubto xadiiska akhrida inuu ku gubo fahamkaad fahamtaa inuu ku gubo dareen inuu kugu beero habeenkaad ka seexan kari weydid aad aad u fikirtid aad wax akhridid aad wax isweydiisid timaha yar kaa daataan saad saad maxotan u fikiraysid oo is tidhaahdo ayna almushkila waa maxay waxani dareenkaasina inuu inuu maaku galo lanna ma tihid akademik ma tihid waxaa tahay muayir aad tahay tastashciru khilaafata rasuuli اllaahi sal اllahu sal اllahu alayh wasalam halkaa markaas haddii hadduu dareenkaas hadduu ina galo almacrifa knowledge wuxuu isku bedelayaa movement xaraka ayuu isku bedelaya aqoontii baa isku bedelaysa dhaqdhaqaaqa isku bedelaysa halkay aqoontu xarkagi lahayd halkay aqoontu he kugu dul xarkagi lahayd ee kugu dul engegi lahayd adoo aqoontii haya hay dhaqdhaqaaq bulshada aad ku dhex nooshahay saamayn iyo raad muxitoole ku leh wadaadku wuxuu wakhtigiisii ku qaatay dhowr iyo labaatankaa sana kitaabka uu qorayey su-aal buu isku day inuu ku jawaabo xilligiisi bay kusoo beeganto xilligiisii waxaan idiin sheegay fitan badan baa dhacayo dowlado badan baa burburayey dowladana way dhismayey qaar baa dhowr iyo labaatan sano jiray burburayey qaar baa sagaal sano jiray burburayey markaa wuu la yaabay markaa wuxuu isku dayey inuu ka jawaabo kayfa taquumu dawla wa kayfa tanhaar sideebaa dowlad loo dhisaa dhidib adag sideebay dowladina ku duntaa waxaa weeyaan waa hamiga koowaad ibn khalduun ibn khalduun haddaad maqashid waa labada kelmadood dowlad markaad maqashana waa waxa uu ugu dhibta badan sophisticated the most sophisticated waa waxa ugu adag ee caqliga ina aadan uu curiyey waa dowlad mashiin ma aha caqliga ina aadan meesha ugu dambaysa ee u gaadhay waa maxay waa state dowlad wax adag kayfa taquumu dowla sideeba dowladii ay u dhisantaa sideeba dowladii ku duntaa hamigiisii buu ahaa markaa calooshiisii kitaabkan ayuu ayuu maxaatole ka shaqeeyey wadanna waxaan joognaa dowlad curdin ah ay ka dhisan tahay dhalinyaradiina idinku aad tihiin xaabadeediina idinku aad mustaqbalkeediina idinku aad maxaytoole aad tihiin markaa maxaan ka faa'iidaa ibni khalduun maxaanse iska maxaan ibni khalduun uga faa'iideeyaa somaliland maxaan ibni khalduun uga ilaaliyaa somaliland ma fahamtid halkan maxaa ku jireen ka qaataayoon ku adkeeyaa meeshan halkan maxaa ku jireen ka ilaaliyaa inaana igu dul igu dul dumin kaasina waa isaguna hadaf ayuu isaguna ahaa inaan ka faa'iidaysano ayaa sida inugu jiro marka isagu waa kii yidhi dowladdu waa waa waa noole wuu dhashaa wuu kobcaa waanu dhintaa saddexdaas saas u qaatay allahu aladii khalaqakum min ضacfin uma jacala min bacdi ضacfin quwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير آيادنا وحو كفهمي فلسفة الدولة ابن خلدون كفهمي way curataa way xoogeysataa kadibna way way duntaa kadalika wuxuu culayska saartay isaguna aad ugu celceliyey raxmat ullaahi aleyh raxmata waasica alcasabiya kelmadaasna way nagu soo noqnoqotay alcasabiya oo markaa uu ujeeday waxaan cidda wadaa dad wada jiro oo laysiba somaaliya ku tiraadeen ay ka dhaxeeyaan ma jiraan waxaan arkay nin jazaa'iriya maribi ah mamed aabid اjaabiri mamed aabid aljaabiri maxamed caabid aljaabiri waa yasaari waa faylasuuf reer maqriba lahu wa calayh kutubtiisa waxna waad ka faa'iidaysaan waxna waad ku sibiriiranaysaan marka aad aad aad ha ugu wada tegin ee waxaad akhridaan idinkoo iska ilaalinay maxamed caabid aljaabiri kitaab wuxuu leeya la idhahdo annadra alkhalduniya ibn khaldun muxuu doonaya inuu ii sheego ayuu kitaabkaasuu qoray b d uu ku jiraa muxuu doonaya ibn khaldun inuu ii sheego maxamed caabid iljaabiri maxamed caabid iljaabiri waa cuquusha dhifta ahee maanta nool inuu dhintay adhoon allah aclam inuu dhintay lakin waa dadka noole toleeyeen waxaa jira wax ka duwan wax ka qoray kitaab fiican buu leeyahay oo la yidhahdo almadkha ilaa tafsiir اqur'aan اlkariim axad cabdijaabir baan almadkha ilaa tafsiir اqur'aan alkarim marka qur-aankii lagu faatixada baqara alcimraan alnisa maaida saa loo wadi jiray ayaa isagu intuu bedelay baa wuxuu yihi mawduuc mawduuc atafsiir almawduuci atafsiir almawduuci marka alxamdulillah waa looga horeeyey waxaa uga horeeyey doctor cabdisataar fataxalla saciid oo nolol aan ku ogaa ustaada tafsiir fi jaamicati umi اlqura wa ustaada tafsiiri fi jaamicati اlazhar waan la kulmay raxmatullahi aleyh allah baarik aduu nool yahay aduu dhintay allah u naxariisto marka isagaa lahaa isaguna atafsiir almawduuc waa raggii curiyey ayuu ahaa sheekh maxamed khazali wuxuu leeyahay atafsiir almawduuci lilquraan kitaab yar buu leeyahay ninka imka sacuudiga ku xidhanaya bailotka maxamed bin muuse shariif waa ardaygii cabdisataar fatax waa arday waa ninka doctoraagiisa mushrifka u ahaa cabdisataar fatax alla saciid markaa ninkaa isagana kutubtiisa raadsada iyo maxamed caabid aljaabiri halkaasay isla wada mareen dhammaantood markaa tafsiirkii qur-aanka way ka bedeleen tafsiirkii aynu akhrihi jirnay ee waxay u bedeleen tafsiir mawduuci ah bimacnaa nadrat اlislaami ila alcadaala muxuu islaamku cadaalad ka yidhi nadrat اlislaami ila ashuuraa qur-aanku muxuu shuura ka yidhi nadrat اlislaami ila dafci saa'ili muxuu ka yidhi saasoo kale ah ayuu maxay tolay ayay u qaaday marka markii eh, maxamed cabed jaabiri markuu doonay kelmad alcasabiya ibn khalduun inuu sharxo kelmad laba macno i cajabiyey buu sheegay intii aan sheegay baan ka dabageynaya quwatu jamaaciya buu alcasabiya waa maxay waa xoog wadaraysan siin karta buu yidhi alqudra cala almuwaajaha inay wax waajahdo wax iska caabiso leh ama inay dalbato oy raadsato ama haddii lasoo doono inay isdifaacdo marka xooggaa wadaraysani waa inuu laba leeyahay inaan lagu soo dhicin horta inaan he haddii lagu soo dhaco inay wax iska celin karaan hadday wax doonaanna inay inay he inay doonan karaan yani cad aanad noqon cad bisilo geed korkii saaran aanad mxotoole aanad aanad mxotoole aanad noqonin laba kun iyo labayo tobankii baanu eh, tagnay masr maxamed mursi raxmat ullahi caleyh baa madax ka ahaa marka raggii baan la kulanno la taliyayaal ayaanu ku ahay maadaama xaraka aan ku jirnay ay qabatay masr xarakat alikhwaan almuslimiin ay maamulkii masr qabatay marka waxyaabihii aan ku taliyey waxaa ka mid ahaa war masare ciidankan masar ha isku hadlaynine eh ciidan idin gaara samaysta ku taliyey bay ka mid ahay laba kun iyo labayo tobankii ramadaan bay ahayd raggii raggii yihi noo yimideyda yihi maxaad aragtaan waxaana dhallinyaradii maydaani taxriir istaagtay laba kun iyo tobankii wax allaale wixii maydaani taxriir soo istaagay oo idil ha loo xidho baan ku wudhaya dhar ciidan qoryana ah ha loo dhiibo ha la tababaro ciidanka masarna halkaa ha iska joogo kanna waa ciidankii ilaalinaya hawraddan kacaankan ciidanka ilaalinayey maxaytole ha noqdo waa laygu qoslay markaa raggii raggii maanta ragga qaar waa dhinteen rag waxay dhahdeen soomaaliya ad ka timidoo wada dagaal midhan ah caqli dagaal ayaa maskaxdaada ku jira ayaa laygu soomaaliya kama iman baan kuhe waxa weeyaan waa nadratu taariikh ah, alcasabiya quwatu jamaaciyatu tamnax waa xoog wadaraysan inta aan lagugu soo dhaqaaqin alfi jeer laga fikirayo inta aan lagugu soo dhaqaaqin alf mara in laisweydiiyo xaggaa ma ku ciirsanaa mise lakin haddaad tiraahid maxaa silmiyatuna aqwa min arasaas silmiyatuna aqwa min arasaas de kuwada waay haddaba waay moxamed caabid adduunkuna ba saas iran baa samaysa waxaa samaysay ruushka albalshafiya ayaa sameeyey spain markay franco franco ku baxeen ayay maay ayaa maa alcaalamu kulluhu ciddii faransiiskii faransiiskii sameeyey kacdoonkii markay sameeyeen boqorada ay ka takhaluseen de may odhanin kaalaya ah, shimbirayow heesa ma soo gada may odhanina waa iska caabiyeen silmiyatuna aqwa raxima allahu ljamiic dhammaan allah u naxariisto moxamed caabid aljaabiri alcasabiy wuxuu yihi yumkin ictibaaru takulaat alxadiia isku tagga casriga maanta marka alcasabiya ibn khalduni markaad maqashid reer keliya maskaxan yaanay kusoo degdegin attakatulaat attakatul waa maxay waa isbahaysiga casriga ah wax allaale waxa isbahaysiga ee casriga maanta dhammaan waxaan odhan karnaa buu yihi waa casabiya marka xisbigu waa maxay waa casabiya jamaacaddu waa maxay waa casabiya xarakadu waa maxay waa casabiya dowladna laguma gaadho xaraka la-aan dowladna laguma gaadho casabyo la'aan ninkaa markaa isagu isku tag iyo wadaraysi iyo maamul ninka diidan waa nin aan u soconin he waa in aan dowlad u soconin ogol markaa baabulwacdi wadaad iyo inuu halkaa joogo islaamahana isku meheriyo khayr allah ka dhigo kutubna idiin akhriyo subxaana rabbika ha ninkaasi markaa isagu lakiin haddii loo socdo isbedelka weyn haddii loo socdo atakatulaat alxadiia iyadnaa loo qaadanaya waay addiin waa sheegnay ibn khalduun aragtida diinta ibn khalduun uu ka qabay laba haddii la isla helo buu markaa ibn khalduun kitaabkiisa waxaa ku qoran laba haddii la isla helo alcasabiya oo aljamaaca aynu nidhi koog iyo alfikra oo addiintii aynu nidhi labadaa haddii la isla helo buu yidhi oo dhab ay noqoto laa yaqifu amaamaha shay cid allaale cid hor istaagay ka dhaa ma jidho markaas bacadiya cid allaale cid hee hor istaagi ka dhaa hee ma jidho oo kaas ah cid horsaa kartaa ma jirto abadan haddii maxaan isla helo jamaacatun qawiya oo hogaan leh oo maamul oo kala dambayn leh oo hiigsi leh kow iyo mabda'i diineed wadaadkaa leh ibn khalduunaa leh waaya idin dhactay kadaalika wuxuu soo sheegay intaynu kitaabka aynu wadnay maxaa burburiyaan casabiyadda maxaa burburiya casabiyaddaasi maxaa burburiya laba laba ka takhalusa bu alkhuduuc walinqiyaad in la dulleeyo dadka dadkii xorka ahaa iyo mabdaa iyagu iskood mabda u qaatay marka la dulleeyo casabiya mesha way ka baxdaa labo altarafu wاnaciim waa waa aragtida ibn khalduun labada arimood daruur agtiisa ka ahay casabiyad maxay ku baaba'daa waxay ku baaba'daa maxay alkhuduuc dadkiyo ama aduun lagu ama adduun lagu gumaysto shaqada lagu gumaysto ood meel uu tago biskiilkii waayo <laughs> waa waa dulaynaysaa marka ma curin karo ma oran karo kudhac ma lahaanayo habrasho ma lahaanayo kuma toosin karo kuma cadhoon karo lanna maxaad haysaa afkiisi baad haysaa afkiisibaad luqmadii ku dhacaya adiga alqiyaad oo baaba'sa kadalika atarafu wاnaciim faakahaysiga iyo adduun waidaa aradna an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowl fadamarnaaha ayadaana ibn khalduun baasna wuxuu ka fahmay labadaa kelmadood casabiya waxaa baabiya alkhuduucu walinqiyaad hogaansi labadaas waa ku takhalusa waxaan daba dhigay markaa isagu ma odhan anaa oo anaa iriye haddii uu yidhi dowladu waxaase ku burburaan muasasaadku ma burburaan institution somali waan ku waayay kelmadda institution almuasasaat hay-ado hay-ado af carabi he far ya farsug jazaaka allah khayr asha abdiraxman farsug waay marka jamci ka dhig farsugayaal okay hadi muasasaat dad waxay noo jooga daf soomaaliga xariifiinku muuqta hadii muasasaadka kow axzaabtu laba jamaacaadku saddex ma gaboobaan sida dowladuhu gaboobaan iyagu mise ma gaboobaan iyagu qaanuunkan ibn khalduun uu riday kuwaasma ku dhacaan mise kuma dhacaan nacam jawaabtu waa maxay nacam qawla waaxida laa khilaafa fiihi walaa yakhtalifu fiihi can zaan walaa say fuqahadu yidhahdaan laba iskuma hardiyaan nacam dowlad baa burburaysa waxaan burburaynin afar wadaado guri isku soo xidhay see waay see ah, waay waxaa markaa isweydiiya anoo kitaabkiisa akrinaya markaa sidee looga ilaaliyaa jamaacaadka islaamka aljamaacaat alislaamiya wa acni waanan u jeedaa jamaacaadka islaamiga kuwa maskaxdiina kusoo dhacayaan ujeedaa wax aydaan garanayn uma jeedo عن الإخوان المسلمين عن جماعة التبليغ عن تيارات السلفية هذه الأكواس الأجيدة اسمها الجماعات الإسلامية لها ماذا دعت سيدي لوغا إلالي إني قبوبان إني دوغوبان سيدي لوغا إلالي كيف أحافظ عليهم سنو إلالي يعني لبا الريموت الدماء الجديدة dhiig cusub waa inuu ku الdimاء الjadيidة waa in dhig cusub ya shekh ismaaعiil waa in dhig cusub lagu shubo w dhig cusub lagu shubo dhiiga cusub waa inaanu jilbaha iyo lugaha joojoogin dhiiga cusub he waa inaanu jilbaha iyo lugaha waa inaanu joojoogin dhiiga cusub waa maskaxda iyo go qaadashada iyo majaalisu shuura iyo meelaha laga wado ururada waa inuu halkaa dhiig cusub galaa toos hadday diidaan oy gaboobaan maxay qaateen go-aanka waxay qaateen waddadii maxay ay saaxada kaga kaga baxayeen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu warcad soo maha marka waxaa koowaadee muasasa iyo institution iyo madrasad iyo iskuol iyo malcaamad iyo xaraka iyo dowlad lagu badbaadiya waa maxay waxa koowaad waa maxay dhiig cusub addimaau aljadiida tusaala idin siinahaya marka maanta waa idin sheekeena iska dulqaataya waxaa isbarbar dhigtaan dowladdii ruushka soviet soviet unionki iyo maraykanka isbarbar dhiga khoroshof iyo brigenef labada oday baa ka dambeeyey stalin linin stalin deedna khoroshof brigenef soo ma dinku waa deeryareydeen laakiin laba nina waxay ahayd markay new york ay tagaan rjnevoliba markuu tago iyo khoroshof markay tagaan new york united nashek markay isugu yimaadaan miiska korkiisu cagaha dul dhigan jiray brj min kibir alkuu ka gaaray markaasu waxani maxay leeyihin buu ohan jiray madax hadlaysa ohan jiray sharaab aamus idima fahmeen waxaad ka hadlaysaan leanna adduunka saddex dalool laba dalool buu ka talin jiray <laughs> juqraafiyada dhulka saddex dalool laba brjneef ka amar qaadan jiray kuuba oo new york lix saacadood u jirta ayuu ka jelin jiray castro maxaa ku dhacay marka addimaa jadida somax waxaan ujeedo addimaa new blood dhiig cusub xubno cusub caqli cusub fikr cusub istraatiijiye cusub qaabdhaqan cusub kutub cusub markaan leeyahay dhiig cusub ma aha mid meel ahaan joogjoogunoo gebigii isaguba isaguba afkaartu akriya afkaar qadiima in la geeya kan maaha ujeedo qof halkan in la geeyo maaha maxaa la rabaa maxay dynamic fikra cusub talo cusub kudhac cusub habrasho la'aan inay halka sare inay tagaan haasaa loo jeeda brejneef iyo khurashoof waxa ay xukunka hayeen lix ilaa toddoba madaxweynoo marakan intuu soo marayey iyo laba-iyo toban mise koob iyo toban muxuu ahaa majlis اlamni اlqowmi eh, national security maraykanka caqligoodu intay isbedelayeen intaasoo madaxweyne ku-xigeen intay isbedelayeen intaasoo wasaaradood intay isbedelayeen labadaa nin baa horjoogay xaggii maraykanka maxaa dhacaya isbedel iyo dhiig iyo fikir cusub iyo la taliyayaal cusub iyo dhallinyaro firfircoon baa halkan ka socda hab dynamika u socda halkanna maxaa ku socda gabow gabow way gaboobaysaa doodi gaboobaysa marka laba odayo waaweyn baa wakti dheer qaatay hoostii oo dhan ba duntay aakhirkii markaa reegan reegan baa kala tuuray markaa reegan wuxuu sameeyey urur dowlad gabowday gabowdo dun gunta hoose ka gabowday ayuunbu muxuu sameeye banankii gorbajoof gorbashof baa loo diro oo markii hore jarmalka lagu lagu sii habeeyey mid mid hore lagu sii habeeya lagu sii gashane oo dhexdaada ku koraya moogta odhadaas ogeyn gorbashof wuxuu ahaa nin jarmalku biri hore qabteen subxaana rabbika meesha uu ku kala tegaynaaye adaa ka mid ahe kala tuunadeer kala tuuna addimaau addimaau aljadiida kow laba maxaa maxaa lagu badbaadiyaa wuduuxu اlahdaaf waistimraar sacyi litaxqiiqiha wuduux ahdaaf maxaa doonaysaa inuu caddaada waa inaana had iyo habeen la joojin in loo shaqeeyo dantii la doonaya in la gaadho jamacatu tabliiq sheekh maxamed ilyas baa asaasay soo maha raxmat ullaahi caleyh raxmatan waasec inanka tabliiga imika halkaa hadduu soo istaago idinsoo eego ma shakii baa idinkaga jira wuxuu idiin sheegaya waxay tahay muxuu ku bilaabaya horta kow walaalayaalow hee liibaanteenu fii aakhir waxay ku jirta inagoo raacna kitaabkii ilaahay oo ku raacna jidkii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam ma qabash baa idinkaga jira warkaas kow maxaa u inankaa maxaa u wuxuu doonaya inuu sheega horta u kow kadibna wuxuu kuu sheegayaa lixdii qodobay jamacati tabliiq ay ku dhisnayd alkalimatu ayiba asalaatu biikhlaas alkhuruuju fii sabiili illah khidmad lix qodob laa toddoba laga dhigaa walaa sideed saddex xataa ma noqonayso lix ka bangaa meesha jooga ka tabliiq jooga ka hargeysa fadhiya ka fadhiya gebile yaa sheekh yaasiin gebile kugu imanaya hataa aasaasu kordhay leesh maxaa ku jira halkaas kaftan ma aha هذه قضية فلسفية ويوي وحويا وحانو دورنا وانو أغنه وحانو دورنا هي وانو أغنه وانو كو شيغيا بلين إخوان المسلمين هيد سوهر فرستو وحيدين شيغو وح الله لو خو شيغي غران ميسا وانو مخو دوني تو يمكن بل وكنا لا حدلين خو دوني islaam dabadeed ha noo sheeg waxaa doonaysa noo sheeg maxaa aan kula qabanna waxay waxaa iyo waxaasaan doonayaa dheh kulanka iyaga salafiintu iyaga warku ya tayaarka salafigi isaga laftiisa warkiisu waa cadyahay isaga warkiisu badana isagana waa cadyahay oo isaguna kabash badani abash badan matooda kuma jiro bareerkiina wale caqiidadii baan toosinaynaa saasoo kale ah waxaan uga socda haddii la doonayo muasooyinkeena islaamiga ahee mucaasirkiina horu maraan waa in fursad la siiyaa dhallinyarada fursad loo siiyaa inay hogaanka qabtaanoo odayaasha gabow saaxadda ka baxaan waa in ahdaafta dadka laga doonayo bulshaweynta laga doonayo aan laga qarin si waadixa loogu sheego barheer ah dowlad ma doonaysaan haa xukun maa u socotaa naacaam maxaa kala doonaysaa diinta ilaahay uu naacaam ha qarinin ha qarinin marka waxaasaan doonaya liyaxyaa man xaya can bayina marka warkaagu adeeroo bareer ha ahaado labada haddii markaa lagu ogaado inuu warkaagu inuu cad yahay idina ina way kula dagaalamiy way ku nici ina way ina way ku raac wa hadihi sunat اlambiya taasina waa jidkii waa jidkii ambiyada ilahay subana war ma idin dhactay halkaasi markaan marayo waxaa ibn khalduun wuxuu culayskiisa saaray addawla soo maha culayska muxuu saaray isagu addawla nin baa markaa gaal ahaa ayaa ka dambeeyey in badan ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii soo afartan sano maaha afartan ayaa wuxuu yihi ibnu khalduun wuxuu daraaseeyey addawla anu waxaan rabaa bu inaan daraaseeyo alxadaara alxadaara ama softigeedii ah ama haadhkeedii ah alxadaara civilization aqoontii fikirkii gabayadii heesihii riwaayadihii jamaalkii quruxdii ah, hada jaanibka softiga ah dabaabadihii dagaalkii alcaskariyadii dhaqaalihii bangiyadii oo jaanibkii haadhka ah xadaaradu labadaa baal bay leedahay ah, labadaa baal bay leedahay so holywoodka aad aad ulama socotaan holywodka holywodk waa holywod waay waa xadaara laakiin waa baalkeedii softiga ahaa wey waa xadaaradii reer maraykanka laakiin waa qaybteedii adoo iyadoo lagugu qasbayn lagu cabsiinayey adoo jecel aad filika daawanaysa ad ah, adigu habdi oo koob shaa soo shubtay waa xadaara wey waxbaa socda waxbaa lagu gelinayaa waa anta laa tadri habgaama taayba saasoo kale marna wax fiican bay soo saar runta ilaahay baa jecel allahu almustacaan calayhi arnold arnold wemby isna in yar baan ku dul istaagaya carnal toban aad baan ugu istaagaya isaga oo hadday tani dowladdii ay tahay isaguna culayska wuxuu saaray in badanna in badanna waa inagu soo noqday markaynu kitaabka dhigayna magacaas isagu wuxuu yidhi haddaba min adowlati ila alxadaara han dowlad kor uga kacoon xadaaraddii han gaadhno ninkan qawaaniin buu lahaa markaas saddex qaanuun buu lahaa markaas saddex qaanuun ayay xadaarada ku dhalataa aadii dhegaysta iminkaa su-aal baan isweydiiyo intaana ka is odhanin xadaara xadaara yaa dhalin kara yaa dowlad oogi kara maaha waa kale far yaa dowlad oogi karaana waa waa su-aal xadaara yaa tyaa yaa keeni karaana waa waa laba su-aalood kala duwan dowlad waxaa samayn karaa imikaba dowlado waxa ah dowlad dowlad populationkeedu hal milyan yahay soo dowlad maaha qaar aynu darisnahay iyo qaar inaga fogba so dowladuba waa hal milyan ah, waa one milyan populationkeedu marka wasiirka difaaca ee dowladda populationkeedu one milyan yahay ayaa wuxuu dhoofayaa jainuu tegayaa jainuu tegayaa wuxuu la kulmayaa wasiirka difaaca ee china ayuu la kulmayaa ninkani populationkiisu waa imisa waa hal milyan eh, chinana populationkeedu waa over billion ah, markaasaa labadiiba istaag istaagaya telefishinada markaasaa kamarada lagu qabanayaa laba wasiiroo dhigoodii laba dhigoo oo ka wada hadlaya danaha labada wadan hada waa over <laughs> pointwo billion hada hada one million waa riwaayadaha waa riwaayadaha iyo masraxiyaadka aad la yaabaysid marka marka aad daawootid labadan maxay ka wada hadli labadan wasiira difaaci maxay ka wada hadli karaan hada waa hal milyan geligiisuba wa hada kana waa ah, ah, marka waxaa la yidhaahdaa boqol milyan wax ka yar dhegaysta dhalinyaro boqol milyan wax ka yare xadaarad ma ogi karo ada qaanuun dowladaad ogi karta dowlad hakan calan iyo ciidan hakan marmare islaamo ku heheesa waad iska samaysan gaariga kii wadi jiray haloo daayo haloo daayo meelaha waa lagu qaadqaadi karaa ma afish mushkil laakiin xadaara xadaara caskar iyo aqaafo iyo curin iyo leh ma samayn karo aalu hay aqalu shay waxaa la hahdaa boqol milyan sida imka faransiisku maa candu xadaara jarman maa candu xadaara markay samayn kari waayeen maxay sameeyeen maxay yihahdeen haynu isku geynahe yurub haynu isku geyn maxaa la isku geynayo bruxel bruxel baan tago inankii curiyey inaan dhalinyaro ah curiyey dagaalkii labaad nineteen forty sixkii ayay fikradaas ku dhaltay inanka inuu yurub isku keeno marka iminka barlamaanka yurub hortiisa sawirkiisibaa yaala inanka dhalinyaradaha lagusoo dhalto waana aii markuu dhintay kadibay aqiiqowda arg irada marka iyagu wayse ixtiraamaanoo curinta yaa lahaabaa hebel marka waa lagu sharfaya waxaan aynu marka markay arkeen inuu jarmal dawlad dhalin karaynin ingiriis saddex iyo lixdan milyan aanu dawlad karin faransiisku aanu maxay yidhahdeen haynu isku haynu isku isku darsano saddex boqol saddex boqol iyo konton milyan afar boqol oo milyan haynu he haynu gaadhno markaa maxaynu samayn karnaa xadaara waa samayn karna markuu daraaseeyey wadaadkan wadaadkan gaalkii iyaga wadaadday leeyihin arnold tumbi qawaanintan aad ii dhegeysa haddaba waydin anfacsaay isaguna afartan sano kadib akhriskiisii wuxuu soo saaray ilbaxnimo waxaa lagu taagaa buu yihi qaanuun koowaad waxaa la hahdaa altaxadii التaxadي وااstijaab aلtaxadي waa maay waa challenge ataxadي waa maay soomaali caqabado istijaabana waa falcelin caqabad baa ku hor istaagaysa caqabad baa adna waxaad la imanaysaa falcelintii aan caqabaddaa iskaga zuulin lahayd si aanay caqabad u noqon aduga adu waa qaanuun bu qaanuun buu markaa u bixiyey waaba saasba caqabad guurdoon baa tahay waad doonaysaa intaasoo caqabadood baa kahor istaagaya gabadhii bay kahor istaagaysa horta waa tee waa caqabad meherkii marka iyadoo okeyda ku siiso meherkiibaa kahor istaagaya waa caqabad gurigii aad geeni lahayd waa caqabad soxsoxdu caqabado maaha marka waa maxay waa ataxadi walistijaab qaanuun buu ka dhigay ninka turtuurtuunde taxadiyaadka wuxuu u qaybiyey saddex taxadi qaasi taxadi daciif taxadi khallaaq taxadiaasi caqabad aanadu aba warkaanad waba ka qaban karayn dadka iminka ilandka degan dadkan degan skimo skimo barafka barafka adduunka halka ugu sarraysa qudbiga waqooyi dadka degani guri ma dhisi karaan ilbaaxnimo ma samayn karaan waxay qaban karaan male hadduu iminka wado hadduu iminka waddo uu yidhaahdo banee markuu seexdo aroorta waxaa xidhaya baraf ayaa idhay wuuu ka qaban kara male marka ilaa iminka ayadoodiibaa wada guryahoodii barafkay iska seexdaan guryo haragay iska seexdaan wax allaal wax isbedelo lanna lanna challengeka hor joogaa kaeh ka eh, oog ka xoog badan waxba ka qaban kari waayeen kaafaru ka qaadan ma halka ilbaxnimo kama lanna challengeka xoog weyn waaye taxadi daciif ah eh, caqabo daciif ah ma xoog badna bimacnaa daciif waa maxay kuguma samaynayso istifzaaz kuguma samaynayso kuma dhaqaajinayso new zealand oo kale imka waddanka new zealand oo kale waddan lacag leh barwaaqo leh qabow badan aan lahayn wax kasta maxaytoola haysta ha hasaa usii weyn oo ka dhalanayaa ma jirto wax kasta u haystaa de cadow kusoo duulaya <laughs> ma jiro ah. ku culayska markaa tuumid waxa weyaan taxaddi khallaaq khallaaq waa caqabad aad ka tallaabsan karaysid kuantaantaynasa way kuantaantaynaysaa ah, so qolooyinka dhalinyaradan motivationka ka shaqeeya idma idhahdaan you can do it diyaaradda iska soo tur waad lugeyn kartaa gaariga isku dhig booyadda way ku jeeri kartaa <laughs> so waxaa idinma sheegeen <laughs> booyadba jeeris booyad iskuma dhigi kare sala <laughs> rasuulilah heshbigeeda you can do it fiiri hadaa baxay waa taxadi waa taxadi khalaaq ah khalaaq ah khalaaq ah kaas uu ku samayn kara taxadi khalaaqaasa maxamed wuxuu ku leeyahay kaasaa ilbaxnimada sameeya markaas waad ka tallaabsan kartaa qaasi ma aha daciifna maxayd hore ma aha wuxuu kugu curinaya marka inaad he aad wax keento waay dhegaystaata halkaa markuu marya tuwanbeeye wuxuu yidhi uma dadkoo dhan baa caqabadaha ka tallaaba bulshadoo dhan baa wada noqonaysa rag iyo dumar odayaal taajir wadaad waral ma iyagoo dhan baa wada noqonaya dad caqabada ka tallaabsada maybu yii dhegaystaadi dhegaysta hadday dhegaysta at way dhegaysanaysaa muxuu yihi alaqaliya almubdia alaqaliya almubdica gaarigu intuu leegyahay qoloftiisu motoorka ku jiraana inteebuu inteebuu inteebuu gaariga ka leegyahay marka mujtamac waliba waa inay ku dhex jirtaa buu dad yar in yar oo laakiin leh maxay curin curin leh ku dhac leh intaasaa hogaaminaysa buu yidhi maxay mujtamacii mujtamacii maxay tooleeyey weynaa intaasaa maxay tooleeyey ayn hogaaninaysa waaya halka hanusoo noqdo halka hanusoo noqdo tusaale siinaya marka horta qaanuun horta waa kaa horta qaanuun waa kaa qanuun muxuu ah ataxadi walistijaab af somaal maxaa ku tirahdeen caqabad iyo falcelin xadaaro saasay ku dhalataa buu yii say ku duntaa buu yihi tuwambi kow aqaliyadda haddii la waaye ka warramo buu yihi dadkaa yare curintale haddii ummadda laga dhex waaye ka warramo buu yihi xadaarad ma jirto makaa dadkii way joogaan dadku way fara yihiin dadkii laakiin inta yaree mishiinka yaree ku dhex jira ee ishaysta ee wax dhaqaajin haddii la waaye ka warrama buu yidhi kow labo intii yareed waa la helay wax curin lahayd ee ku dhac lahayd waa la helay laakiin dadweynihii baa dhagay jala ku dhigi waaye istijaabo ma leh maqlasaa waa la helay dadkii laakiin dadkiiba istijaabo laga waaye xadaara ma leh saddex alinshiqaaqaat hadii la iswada laayo oo dadku mujtamaca ay wada col ay isku wada yihiin oo daamo midho ay yihiin daamo daamo midho hadday wada yihiin san col ay isku oona isbixinaynin xadaara ma leh iska joogo iska cuno cabo gaadhiyo cusub gaadhiyada cusub ee jabaan laga samey waa la keeni karaa magaalada dhib male lakin taas xadaaro maaha dee xadaaro marka maxaa lagu waayayaa buu yihi dadkii yaraa oo la waayo ee ummadda hogaamin lahayd koo ummaddii oo dadkaa yar maqli weyda laba saddex ummadiio iswada iswada cunto xadaarad iyadna maay iyadna maay toolay iyadna maay toolay marnaba maay toolma sheekh xasan turaabi raxmat ullahi aley raxmatan waasica afar iyo sagaaشhankii suudaan ugu tegey afar iyo sagaaشhankii شhan iyo sagaaشhankii gurigiisu igu casumay markaa bris baa la cunay markaa wuxuu haystaa suudaan ba ayuu haystaa markaa buu dagaalku dhacay inqilaabkii ay absadeen sudan ay absadeen na waan tegey marka an sane lix saneba haystaan waa melikun hayru mutawaj markaan u tegey wuxuu ahaayo baawarka keliya ee sudan ka jirayo ibrahim sanuusi ibraahim sanuusi oo iminka nool ayaa sagateer u ahaa warqad uu sheekh maxamed macalin allah u naxariistee sheekh maxamed macalin oo gurigeyga marti igu ahaa sagaashan habeen ayaa ku ihi soodaan baan tegayay warqad buu iigu qoray warqadaa qaad buu igu yihi xasan turaabi u gee warqadiina wuu xidhay sheeku qarara wax allaale wax ku qoran allahu aclam dil hadduu kuu yimaado xidh wax ku qoran karo waan tegey ibraahim sunuusi baan hor istaagay waxaan ku ihi xasan turaabi baan doonayaa tima aafuroo baan lahaa tima weyn baan lahaa sarwaaljana waan xidhanahay intaanan khamiisada xidhan bay ahayd sarwaal shaarna waa iska xidhnaa iska orayd hawluhu allahuma salli cala sayidina moxamed ibraahim sunuusi baan hor istaagay markaa markaasaan ku warqadan siaayo turaabi baan doonayaa inaan eh, u geeyo markaas warqadda ii dhiib markaasa ma turaaba lagu hahda adiga markaasuu yihi may warqaddana turaabay ku socotaa baan ku ii soomaali markaasuu qoslay markaasuu i yeeri sug doktoorkiibuu u galay markaasuu ku yihi shaab soomaaliya dibadda kuu taagan aan soo galay soomaaligu waxyaabaha waxyaabaha haddii laga faa'iidaysto uu wax weyn uu qaban karo inay cidinka weyntahay ma aaminsan ilahay mooyaane haddii laga faa'idaysto oo si fiican si fiican loo carbiyo warya sabikow saxba tahay baabkaaba ku haysaa dhugaal dhugaal ba ku haysaa warkaa kaas tamaam kibir maaha waa ciza kibir maaha kibirku waa xaaraan markaasuu warqadii bu akriyay markaa warqadii buu akriyay akriyay akriyay saasuu ii eegaa marna warqadu akriya saasuu eegaa marna warqadu akriya sheekh maxamed macalin baa gurigaaga joogay buu igu yidhi markaasaa ku nacam sagaashan habeen inaad gurigayga soo ziyaaratid qadadu waa gurigayna keen haddaaba sheekh maxamed macalin aad aad aad sharaftay intuu baxay buu kabahaygii halkaa yaalla buu kabahaygiibu soo qaaday xasan turaan markaasaa naxo war kabaha i qaadi kabaha waa qaadi karaa deel may xidho kabaha sidii baanu ku tagnay gurigiisi baanu bariis yar iyo xoogaa yar ka cunay intaas inta sheekadan idinku macaanaynayaaye wax dana kuma leedin intaa idinku meeshaan u socda waa maxay wuxuu isbarbar dhigay shacabka suudaanida iyo shacabka soomaalida isbarbar dhigay ha labaasu isbarbar dhigay turaan warkanuu igu yihi markaas wuxuu igu yihi annagu waxaanu haysanaa buu igu yihi hogaan alaqaliya alaqaliya almubdica annagu waxaanu haysanaa buu yidhi maxay hogaan laakiin shacbina maqla ma haysano aariyadii soomaal buu yihi waxaad haysataan buu yihi shacab nugul laakiin hogaan baanu lahayn aqaliyadii baa idinka maqan idinkana aqaliyadii ayaa idinkana idinka maqan annaguna aqaliyadii baanu haysanay waxaa naga maqan shacabkii ayaa naga maqan labadaabaa ku yihi markaa su-aashana weydiiyey markaa turaab idinkuna iga weriya in badan baan aamusnay maanta waa idila hadlaya weriya idinkuna waxaan ku ihi markaa yaa turaabi labada ayaa u dhow baan ku ihi markaa inay hadafkii manshuudka ha gaadhaan idinka ayuu ihi antum an aqaliye waa la samayn karaa buu lakiin shacbi lama samayn karo buu fahamtay khaalid tuwanbi markaa alku leeyahay maxaa xadaaro ku baabaadaa iladii mubdac ahaydoo la waayo kooxdii yareed isku xidhnada firfircoonadoo la waayo laba dadweynihiio dhegay jalab u dhigi waaya oo hogaankii qaadan waaya iyo iyagiiyo dadkiio iscuna oo isku jeesta halkaa markaan marayno qaanuun labaad buu keenay markaas tuwanbi qaanuun labaad buu keenay waxaa la ihahdaa alwasiilau ahabiya alwasiila aldahabiya the golden means alwasiila dahabiya curisi aqaliyadii kooxda yareed samaysay mujtamacii wuu ku maqlay hogaankii qabatay mashaakilkii jiray ma waxaad ku xalinaysaa kursigii waan imid buu ku xalismaya mashaakilkii hadafku ma halkan tagba ya marka waxaan idinka sheekaynayaa sheeko hayga seexanin aata china idinka yar sheekaynaya china idinka sheekaynaya waa idin sheekaynaya baati dhegeysta oo maanta si ka dambaysobaa ka waarsikindirayaan kun iyo sagaal boqol iyo sagaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaalkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii yani bilowgii qarnigii labaatanaad an qodob baan ka sheegay bal mashaakilkii ugu waaweynaa ee jina haystay iyo dhegeysta population aada u badan afar boqol oo milyan bay ahaayeen populationkaa fara badnaa wixii diflomat la rabo in la sameeyo horumar waxaa liqi jiray dadkan faraha badan xalna looma hayo waa mushkilad shan dowladood oo yurubiyaana ayaa cunaqabatayn dhaqaale jayna ku hayay oo hong kong u fadhiistay saddex dhul badanuu jayna uu leeyahay jabaan baa gumaysanayey oo gacanta ku hayay jabaan baaba gumaysanay bimacnaa gumaysi bay ku jireen afartaa boqol ee populationka afartaa boqol ee milyan ay ahaayeen markaa boqol milyani waxay ahaayeen addicted drugs drug addicted bay ahaayeen afyuun drug waxay ahaayeen dad saax ka baqan maankoodu maqan yahay mukhadaraadka afyuunka ayaa boqol milyan oo dhulka wadada jiifa ka waran oo sakhraansan boqol boqol milyan oo sakhraansan ka waran yacni afar dalool dalool ummadda hadday sakhraansantahay ka waran waa mushkilad boqolkiiba siddeetan afartaa boqol milyan boqolkiiba siddeetan wax ma qoraan waxna ma akhriyaan umiy laa yaqra'uuna walaa yaktubuun boqolkiiba siddeetan afartaa boqoloo milyani waa miy magaalooyinku ma noola waa fallaaxiin mushkilad kaloo yarna way haysatay jayno dagaal sokeeyaaba ka dhexeey iyagaaba iscunayeyba waxaasoo mashaakil ayaa qarnigii labaatanaad bilowgiisii haystay antaa qodob lixdaa qodob waxaad u bixisaa maxay ataxadi taxadi ma imse maha taxadi caqabado ma imse maha caqabado waa caqabado soo maha qaanuunkii tuwanbi ku dabaq markaa taxadigaasi muxuu rabaa ciddii ciddii he la falgeli lahayde alistijaabu rabaa soo maha istijaabadii halkay ka timid dhallinyaradii chinaiska idinka idila daadahaa idinka idila daadahaa qaar qaarna ay idinka yaryaraayeen midkooda master iyo phd iyo waxaaba tiiba in aladiina aamanuu midhana ha ciyaalkii e, oo chiniiskii baa yidhi allah waxaasoo mushkila ina haysataa waa taxadi waa caqabad ma ka tallaabsan karnaa ha nacam ma ka tallaabsan karnaa ashabaab asiini dhalinya yar baa isku tagtay way isku tegeen waxay yidhaahdeen waxaynu qaadanaynaa mabda shuyuuci baynu qaadanayna nin iyo markis alatiisa qaadanaynaa inaguna waynu isdhaarsanaynaa waa dhalinyaro yar xisbigii shiicigaynu ku dhawaaqaynaa jina isagaa mashaakilkan he ha alistijaaba marka eg alistijaabadii eg marka iyo alaqaliya almubdica saddex qaanuun soo imkeedii sheegin maxaan kuu sheegay ataxadi walistijaaba waa qaanuun alaqaliya almubdica waa qaanuun alwasiila aldahabiya wa saddexda qaanuun arnold uu keenay waaye taxadigii waa kan dhalinyaradaas waa maxay alaqaliya almubdica waan ka tallaabsanaa bay dhahay magaalooyinkii baa laisku yimid waaweynaa ee jaynaha markaasay xisbigii shuuciga ku dhawaaqna yidhahdeen markaasay hareeraha eegeeno yidhaahdeen warta xisbiga shuyuucigii waxaa lafdhabar u ah alcummaal <laughs> aragtida shuyuucigu waa baxay waa shaqaale warshado oo ku kacayo oo ku ku ku eh, inqilaab eh, revolution kacdoon ku samaynaya dadkii lacagta lahaa marka dhallinyaradu waxay idhahdeen dad lacag la wajahayna inooma jooga koo shaqaalada male dadku waa wada reermiyi iyo fallaaxiin iyo qodaan marka aragtidan aynu keennay meesha maba maba qabanayso caqabo kalea ka hor timido wixii ay ku dhawaaqeenba inaanu shaqaynaynin maaw baa baxay maaw tiyong ayaa baxay laba sanuu ka maqnaa miyi ayuu tegey hoonaan magaalada hoonaan laydhaa ah, imika magaalada ugu waaweyn dhaqaalaha jina ka mid a hoonaan buu tegey oo wada reer miyi gebigo fallaaxiin laba sanuu maqnaa dhallinyaradi waxay dhahdeen ninki wuu dhintay waa la dilay halkaasi aragtidii ku dhimatay laba sano kadib buu soo noqday maaw waa in dhallinyaro idinla daa wajadtuha buu yidhi wajadtuha waan soo helay bu alkii waan soo helay buu yidhi wajadtuha wajadtuha waa soo helydhali maxaa soo heshay bay idhahdeen sow shuyuuciyadu may odhan buu yihi shaqaalaha warshadaha ka shaqeeya haynu kicinno inagu waxaynu kicinaynaa buu yihi reermiyiga iyo qodaalka iyo fallaaxinka kuwaasaynu he ku kicinaynaa buu yihi madaxdan rasimaalka ee jaynaha jooga markaasay dhalinyadu idhaahdeen mnagu inagu haddaynu shuyuuciyintii nahay wada reer magaal baynu nahay wada kaadirkii magaaladaenu nahay sarwaaley baynu nahay beeraley ma naqaano waxba shaqo kuma lihin sidee aynu u hogaaminaynaa machad baan ka furaynaa buu yihi magaaladeenna dhammaanteen alaqaliya mubdica dhammaanteen waxaynu ka mid noqonaynaa buu yihi machadkaasaynu gelayna waxaynu baranaynaa afkii reermiyiga agsadkoodii sida beeraha loo fashaynu baranaynaa dharkoodaynu xidhanaynaa maanta wii laga bilaaba waxaynu noqonanaa maxay reermiyi baynu machadkii baa la furay ah maxaa la rabaa in la noqdo albaadiya baadiyadii ibn khalduun ayaa la rabaa in dib loogu in dib maxatole loogu noqdo kelmaddaasuu isticmaalay taryiif اlmadiina magaalada lafteedaynu miyeyeynana waynu miyeyeynanaa magaalada lafteeda macaahidda maxatole iyagoo iswata yimaadeen magaalada hoonaan waa dhalinyaradii waa aqaliya alaqaliya almubdica magaaladii bay yimaadeen habeenkiina magaalado dhan waxay u dhigaan mabdaa shuyuuciga ayay habeenkii o dhan ka dhacdhiciyaan waa tabliiq tabliiq mabdaa shuyuuciga habeenkii o dhan aroortuu cadad markay soo baxdana magaaladii waxay u raacaan beerta beertay lasoo la soo falaan habeenkiina mabdii shuyuuciga ayay ku faafiyaan laba boqoloo kunoo qof bay aruuriyeen oo dhallinyaro ah oo ciidankii koowaad ee ciidankii fallaaxiinta laga sameeye ah maxay haysteen iminka Ah, yaa yii alcasabiya laba boqoloo kun bay durtaba sameeyeen imika dhanka aqaliya mubdaca afkaartii diintiina waxaa u ah mabdai shuyuucigaha markaas yidhahde maanta waynu dhannahaye dowladdii raasimaalkeeda kabitaalismiga ahayd haynu ku haynu ku qaadno dowladdii bay isku soo qaadeen labadii boqoloo kun ba halkii baa lagu laayay kow mida kama bixin dhalinyaradiiba ilbaw maxaynu samaynaa waxumaha inu meesha ku jobnay aynu ku kala tagno markaasuu yihi may miyige inagaa naqaana inagu celiya miyige mar labaad afkoodina naqaanaa way inagu kalsoon yihiin labada boqoloo kun iyaga kamaynu soo aruurinin waa meesha inagu celi bu halkiibaa dib loogu noqday shaqadiibaa dib loo soo loo soo bilaabay markaasay ciidankale u sameeyey oo maaw iyo ciidankiisa markaasay idhahdeen goobtii aynu ku jabnay maalintii way naga xoog badnaayeene halkaa hayna geynina meesha ay ugu daciifsan yihiin jina dowladdu meesha ay ugu joogitaankeedu ugu yaryahay ee ciidan badani aanu ka joogin ina geeya markaasa meeshu meel dhow maahine waa inaynu lugaynaa jaynaynu lug marana bu yii anaana idin raacaya buuri ciidankii o muxuu ku kaxeeyey lug jayn oo dhan buu lug mariyey boqolkiiba sideean ciidankiisi cudur iyo gaajo ayaa kulaysay intuu dheda sii socday wada idlaadeen wada go-een waxaa usoo haray boqolkiiba labaatan labaatan baa magaaladii ay u socdeen gaadhay dagaal baa dhacay dowladdii maxay kabitaalismiga halkaa joogtay labaatankiibaa jebiyey labaatankii ayaa dowladdii jebiyey dowladdii carartay dowladdii halkaa ka carartay halkey isku aruursadeen mataqaana eh taiwan taywan ba isku arusadeen waa kuwa nimanka inaga noo yimid taywankani waa waa kuwii uu maw jabiye berigii halkaasay isku aruursada halkaasay degeen iyagoo aqaliya ninkii muxuu gacanta ku dhigay jayn dhan ayay aqaliyadda yareed maanta gacanta ay ku dhigeen dowladdii gacanta ay ku dhigeen mashaakilkiinkaan idiin tirinayay may xalismeen may xalismeen mise dowladdii unbuu oo dhulkii dhan ka haysta ku sameeyey weliba waxaan idinka iloobay indhala'aan cudur weyn oo indha la'aana oo dadka indha tiraya ayaa aad ugu aafay aad ugu aafay meeshii bay yimaadeen dhalinyaradii fadhiisatay beesha dhegayina dhegaysta maxay yidhahdeen waxaan rabnaa bay idhaahdeen moskay tageen mosco ayay tageen waxay idhahdeen isku mabda baan nahay shuyuuciin baan nahay waxaan u baahannahay tajrubadiina inaan geyno jina inaan geyno ayaan rabnaa oonu fikrigii iyo mabda isku mid baynu nahay ee noo fura maxay masaanicdii iyo shaqaalihii kaalaya jayno kaalaya oo noo fura masaanicdii baa laga soo qaaday halkee ruushka waxaa la keenay jayna bimacnaa maxaa lasoo qaatay biro iyo qalabba lasoo lasoo amaaday qalabka iyo biraha yaa ka shaqaynaya ma ruush mise mise jina de jina ruushku masaaridaasoo dhan duruu kuu keenaya isag kuu noqonayaa injineerka kuwaduu kuu noqona shaqaalihii gacanta ka shaqeynaya waa ayu waa jayni soo maa shaqaalihii miyaad diyaarisay miyaad aqoon bartay soo fallaaxiin maaha qodaal ah gabilay soo qodaal maaha iyagii baa lagu wada shubay halkan la wadeeyo masaanicdii gal weligiiba masnac muu maqalba ninkii jaynaha halkaasuu iska fadhiistaa mushaharkiisu iska qaataa wax soo saarba ma leh masaanicdina way guuxayaan alaqaliya mubdaca dhallinyaradii baa ti war waxayna haysta waa kan qalabkii waynaga keena maxaynu horumar dhaqaale u samayn laanahay waase waxaa la yihi caqabad baa inagu jirta qolooyinkii rasmaaliyiinta kabitaalismigii reer galbeedka aqoon-yahankii jaynaha ee reer galbeedka ku soo bartay baa inala jooga buwaagtoodii baa joogta jaamacadihii bay joogaan kuwaasaa dadkii inaga haysta maxaynu samaynaa haynu gebigoodaba layno somalidu maqa hawradii la ohan jiray athawra aaafiya cultural revolution ee china muxuu ahaa nin allaale nin kastoo bachelor ama master ama p h d ka soo qaatay reer galbeedka korkaa laga jao buug allaale buug kastoo ka sheekaynaya kapitalismiya reer galbeed korkaa laga jao filin kasta oo lagu dhigayo filin maraykan ha la gubo marka waxaa dhacday alakb zamankan aynu joogno xilligii ugu badnay dad la laayo jina cagtaa la mariyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii maw baa dhintay alaqaliya mubdica ninkii odayga u ahaa ayaa dhintay dhaqaale ma samaysmin mashaakilkii jayna lama xallin dhaqaalihii sidii u baaba'san yahay dadkii daroogada sidii bay u cunayaan ha reer galbeed wixii ka soo baxoo dhan kurka ayaa laga ayaa laga jaray wax ilbaxnimo iyo wax dhaqaaliina ma samaysmin islaanuu qabay oo filmada beteli jirtay iyo saddex ay saaxiib ahaayeen afar ayaa yidhi halkii maw baanu kasii ka sii wadanaa alaqaliya almubdica halkaa imika in yari dhegeysa adaba alaqaliya almubdica markay shaqada bilaabayeen maxay ahaayeen dhallinyaro ku dhac lugaynaya miyi soo degay hagar baxay barhkooda ay go-een maantana way gaboodeh maantana maantana way gaboobeen xukunkiina way way dhadhamiyeen atarafuwa faakahaysigiina wuu wuu taataabtay dee wuu taataabtay halkaa mar isla aqaliyadii lafteedii doonaysa hogaanka inay samaysanto ayaa imika waxay isku bedelaysaa dictator lafteedii ayaa isbedel oo markaan markaan soo sheegna iminka haddaan dhiigan la bedelo dhiig cusub lagu shubin bay fahmaysaa mise waan iska hadlaya hal ka eg isla aqaliyaddii curisay jayno cusub han keenno ayaa waxaa loo bixiyey alcisaabatu alarbaca afartii gaang gaangis bay noqdeen dadkao dhan bay laynayaan halkaa markay marayaan xisbiga shuyuucigii lix iyo konton milyan buu ahaa lix iyo konton milyan ayaa membership xisbiga ahaa yaa horkacaya afar odaygii dhaxlay dhallinyaradii haddana waxay idhahdeen war haddaynu sii daawanno kuwan haddaynu kusii daawanno xisbiga iyo waddanka jayna haddaynu kusii daawanno waddanku saaxaddu ka baxaya dhallinyaradii maxay qaateen go-aan ayay qaateen afartiibay ka takhallaseen afartiibay bal waxaad malaysaa lix iyo kontonkaa milyano afartaa kala raaca ka warrama sooma kala raaci kari lahayn hadday soomaali ahaan lahayn way kala raaci lahayn xarakadii ikhwaanka soomaliya aan u taagweyne aan wax ka hagaajino aan wax ka qabano aan horu saasoo kale saasoo kale deedna markaan dhalinyar dhaalasna waa la kala raacay afartii la rabay meesha in laga kaxeeyo ayubaa la kala raacay nafs alcaqliya almutakhallifa caqliya mutakallis lixda kutokaa madiin waa diideen markaa waa diideen waxay adeen annagu mushkiladda maaha bay adeen idinku waa idinka bay adeen mushkiladdu annagu dhalinyaradii baanu nahay chiniis baanu nahay waddankaygaan u rabnaa maxay horumar u rabnaa idinkuna dangaaraad ka talinaysaan idinku saacadda ka bax afartii way ka way way ka saareen maxaa dhacay marka halkaa aqaliya mubdica cusub mise aqaliya mubdica qadiima aqaliya mubdica cusub oo dhiig cusub oo fikir cusub oo ta ayaa soo ayaa soo baxday go-aan bay qaateen waxay yidhahdeen xukunka xisbiga shiyuuciga ee china hab demoqratiga ku yimaada bay yidhahdeen doorasho xor ah ku yimaada bay yidhahdeen yaan la kala dhaxli wax kow lix iyo kontonka milyan qaacidaha loo sameeyo cidday soo tufayaan iyagu ha soo tufaan marka hoosta ka soo baxo hoggaanku hoggaan dadku ay wada wataan oo karti iyo aqoon lagu ogyahe ha soo saaro cid kale loo qoondaynin hebel yaan lala tartamin ma jidho koota ma jirto hebel yaan lala tartamin oo burburka axsaabta ku burburaan ma jirto waa inuu xisbigu xisbu nool yahay isagu oo isagu markaa lowlan uu ka sameeyo doorasha ay dhacdaa deedna uu soo saara maxay dhiig cusub iyo caqli cusub iyo dhalinyaro horta go-aanka maxay tologay qaateen kow waxay u yeedheen halkaa markay marayeen waan ku raagaya jina kas baan ugu raagaya waxaan ugu raagaya lanna waa tajrubo cusub iyo maantana hogaanka adduunka inay ka taliso ku dhow marka tajaarub ka qaadano halkaa markay marayeen ee hogaankooda hagaajiyeen afarta iyaga isku dirayena ay ka takhalluseen ee ay maxay sameeyeen alaqaliya almubdica aljadiida ayaa waxay u yeedheen koodii ugu weynaayee economistka ahaa yaa yuusuf ya ayay u yeedheen soo fadhiisaa la yidhi halkeen baa la yidhi wuxuu yih anu halkaan hayaabu yidhi habeenya maalin laguma gaadhayo wakti dheer ayuu qaadanaya wakti dheer ayuu qaadanaya isbedel buu u baahanya aqoonta isbedel bay u baahan tahay tababar dheer bay matole ayay matole eh, eh, u baahan tahay markaasay yidhahdeen wakti ma hayno annagu annagu hee wakti kuuma hayno joog nin kala loo yeedhay keen baa la yidhi tala keen china waa inay mashaakilkeeda dhaqaale degdeg ku xallisaye wuxuu yihi taga buu yihi jarmalka masaanic jarmal iyo masaanic ingiriis hal la keeno shaqaalaheenu maxay toona ha galaan dabeedna halkaa haynu ka bilowna mahay tajrubo cusub tii bay sameeyeen isla mushkiladii horaa soo noqotay shaqaalihiibaa ayaa chiniis ah shaqaalo qayilaya oo isku reer aad tihiinoo aanad la hadli karayninoo n labiy tobanka islaantiba umushayo kaa cararaya oo kelmad aanad ka odhan karayn haddaad la hadashina sultaankiisi beri kuu keeniya isku sultaanka ad haydeen isku reerka haydeen cid aad eryi kartay cid aad wax u qaban jirin isla nafsi mushkiladii baa soo noqotay fashilu waa markii afaraad ee fashilmaa khabiirkii hore daan baa lagu odaygii baa loo noqday mar waanu soo daalnaye caqlikeen baa lagu yihi maxaan daba socdaa qaanuunkii waxaan daba socdaa maxay ahaa alwasiilatu dahabiya alwasiila dahabiya laguma helo onta spot maanta lama helo waad tijaabinaysaa waad jabaysaa waad tijaabinaysaa waad ku celinaysaa waad tijaabinaysaa waad ku celinaysaa kontos waad qaadanaysaa marba wad marba dhanba ilaa aada heshitii ugu fiicnayd laakiin maantaan fadhiisto waa kanu waan dhaqaajiyo way dhaqaaqday qaanuunka ilaahayna way ka soo horjeedaa qaanuunka taariikhdana way ka way ka soo horjeedaa ninkiiba odaygi baa la taladaadii baanu qaadanaynaabaa la yidhi maxay too la w mid baan ku talinayaa waxaan lahada heavy industry almasaanic haqiila china kama bixi karta inaga daayo bu imka ina geliya buu yihi light industry qalinka iyo alaabta shaah lagu cabi iyo <laughs> waxaa yeelay islaam walba ay gurigeeda ku samaysan karto hedhe haynu taa ku dhaqaaqna buu yidhi waxay mujtamaceenu qaban karaan haynu samayno light industry haynu galna buu yidhi o dowladuna hal wax qabato buu dowladu wadooyinkii dadka u jeexdo ha la isgaadho si marka la sameeyo transportationku he u qaabmo qaanuunkii shuyuucigaynu soo qaadanina bedela buu ma shaqaynaya eh dadka fudaydiya dadkana waxaa sameeyaya inaanu ku odhan qof walba suuqa ha diraaseeyo wixii ka iibsamaya isagaa yaqaane ha sameeyo dadkana xorriyad haynu siino dowladee cashuurta ka khafiifi wadooyinkiina u samee dekada adduunka laga rarana ha loo sameeyo internal iyo externalba adduunkasa ha lagu dhaqaaqo markaasay yidhahdeen allah taa waynu samayn karanaaye subxaana rabbika tiibay ku dhaqaaqeen markay xoogaa wadeen ayaa la yidhi warti wayna jahdeen bal caqli kala keen caqli kalaan hayaa buu yidhi ana saaxibuhaa wabnu bajdatiha war hoy dhegaysta buu yidhi ha caqli baan hayaa buu yidhi labada magaalee waaweynee reer galbeedkuwa cabitaal lacagtooda iyo bankiyooda ay yaalaan hong kong iyo taiwan dhulka ugu dhowee jaynaha haynu ka furna buu yihi masaanicda ugu waaweynee heavy industriga halkee labada magaalo ee maraykan iyo ingiriisku ay joogaan bankiyadu ay joogaan kadibna aan hal wax weydiisanno hong kong iyo taiwan hal wax aynu weydiisanno dhulkan masaanicdan aanu ka dhisnay idinku maay gashadaan maalgashada o laba idinku maamula saddex jaynahan idiin keenno waxa aad bartaan qaabka kapitalismiga ee looga shaqeeyo masaanicda looga shaqeeyo tobankaa sideeddaa masnac baananu ku bilaabanaa lacagtii iyagaa leh maamulkii waaa le hong kong baa maxay toolay leh reermiyigiina imikaa noloshii la baraya sagaalkii masnacbaa waxay isku shareereen cirka jiniiskii reer miiga habaa la wada tababaray waxay wada noqdeen dad tay xidhan oo wakhtiga ilaalinayo disiblinki iyo indibaadki kala dambayntii leh kadibna waxaa la yidhi saw sagaalkan may dhaqaaqin wadanka oo idin haddaba lagu faafiyo iminka saa ha faafiyo ilbaxnimada aad arkaysaana jina halkaasay halkaasay ka dhaartay alwasiila dahabiya markaa ah. alwasiila dahabiya ataxadi walistijaaba waan kuu sheegay alaqaliya dadkii dhalinyarada ee waday waan kuu sheegay wasiiladii lagu dhaqaaji jiray ma mar baa la helay mise waxay qaadatay imisay qaadatay ilaa jina maanta halkay joogto ay ay maxaytolays imise wakti qaadatay oy soo socotay mushkiladda marka maxaa haysta marka xarakaadkii islaamiga maxaa haysta ninkii xarakaadka islaamiga ahaa waa soo gelaya islaamku waa fiican yahay in aladiina aamanuu camiluu saalixaati dhallinyaradii buu yar aruurinayaasoo kale dhallinyaradi baa siyar khilaafansa iyadiiba meeshuu doonayay buu yar gaanay dhaqsa u gaari waaya markaasuu kale meesha baaba lagu daala meesha meel weyn badan iska fadhiisanaya saacadduu ka baxaya waxaa ka maqan waa loo jabaya adiga maahina generationka sagaalaad baa laga yaaba waxaan inay gaadhaan adiga maaha adigu geedka beer laga yaabaa generationka sagaalaadhe kani muxuu doonayaa muxuu doonayaa caawa inuu fikiro isagu kow beritoole uu fuliyo isagu laba isagaa fikiraya isagaa fulinaya isagaa waraabinaya isagaa harhsanaya midhihii isagaa cunaya isagaa market garaynaya ilmaha cuni lahaana isagaa dhalaya intaaso dhan buu rabaa isaguna isla qabto hadda ibn khaldun waa diiday warka hadda warkaas war saxa ma hadda adiga wax lamid geedka beeroo ka tag mid kalaa waraabi ka tag mid kalaa hayaan ka ilaali ka tag marka waxaan waa inuu jiilba jiil waa inuu jiilbahe jiil muxuu tiri uu dhiiba taas waa qaado waxaa kadaalika aad aad u fahantaan alaqaliya almubdica kooxdii yarayd ee irircoonida lahayd hadday gabowdo maynu ku daynaa meesha misn bedelnayada ya haddaynu ku dayno maxaa dhacaya haddii la bedelo dhig cusub uu bedelana tajrubadii tajrubadii china warkaas warkaas maynoo dhacday wax maanta aynu la noolnaho la qaban kara ma yahay waaya allah lmustacaan alayhi tuklaan hal nin baan kaga baxayaa ibnu khaldun waan idiin sheegay tuwanbina waan idiin sheegay waxaan idiin sheegayaa imika hadii ilahay idmo maalik bin nebi so idinkumaan odhan imika ibn khalduni fasiiruu fi lardi buu ayuu kitaabkan ka curiyey maalik bin nebi waa nin jazaa'iriya waa nin aljeriyana isagana hal aayad buu ka seexan kari waaya isaguna so laba nin baan idiin shegay idima odhan Ah, waa ka ninkii labaad waa kan isagana hal aayad baa dawakhisay hal aayad in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim yaa inoo laqbaynaya haye yaa samiinki yaa qoloyinkii tafsiirka dhigan jiraa cabdirasaaqow noo sheeg in allaha laa yugayiru ilaahay ma dooriyo maa biqowmin xataa eh, eh, eh, isbediya soo laqbadii uma hadda maalik bin nebi ninkaa jazaa'iriga waxay ku kaliftay konton lixdan sano kutub inuu ka alifo <laughs> aayadda inuu ka alifo ayay ku kaliftay waa intaa imika sheekh cabdirasaaq inoo laqbayaan مسجن باب بقشين الله الله يغير ما بقوم هذا يغير ها كم مرة كل أسبوع دي محل بدل وحل بدل يا وامحي كو laba wuxuu isweydiiyey sidee loo bedelaya miiniskii loo bedelay ayuu maxuud isweydiiyey hal su-aalu markaa isweydiiyey markaa maali bin waan kaga baxaya wuxuu isweydiiyey maalik mushkiladda muslimiinta waxaa laga bedelayaa waa maxay waxaa laga bedelayaa buu yihi alinsaanu almuntadir taasaa laga bedelayaa buu yihi alinsaanu almuntadir insaanka sugaya isbedelku inuu yimaado isagoon dhaqaaqin isagu halkaan khudbad jimce ka akhriya masaajidka falastiin iyo dhibaato iyo ka taagnaa halkaana ka sheesheekeeyey masjid alaqsa iyo hawlaheeda nin weynoo madaxda somalilan soo maray baa masaajidka fadhiyey markaanu kacnay buu ninkii la hadlay igu yihi war falastiin ninkii xoreyn lahaa waa lix jir imika waa lix jira waanu ognahayo waa mahdigii waa mahdigi mahdigunbaa xoreynaya falastiin mahdigeeda imika waa lix jir meel baa lagu hayaa waa la ababinayaa haynagu daalin meesha horeynaya halkan ku dhacay kama sheekaynayo xilli hore kama sheekaynayo waa dhahab alinsaan almuntadir insaan sugaya maxay cid aan isaga ahayn iyo baawar aan isaga ahayn inuu yimaado oo isbedelkii uu sameeyo o shiicigii waan ka soo sheekayno waxay sugayaan ki yaraaye godka godka galayba iyaguna aylihi wuu soo bixi doonaa fayamla'uuna alarda cadla bacda an muliat jawra ayuu sugayaa o waxaan fikiray markaa qaab kale oo insaankaa sugaha ahna inagu aynu dhaqanno soo imika doorashooyinkii kuma jirnaa soo kuma jirna doorashooyinkii dowladaha hoose iyo so kuma jirno dhegeysta caqliga muntadirkaan idin sheegaya caqliga muntadirka jibaysannahay reerareeraynu u jibaysannahay reer walba uu soo saaray kood yara uu soo saaray ina baarlamaankaa la geyni ina dowladda hoosaa la geyni odayna hadda meesha hore loo sii geeyo sii fadhiyaa sooma dhammaa mujtamacaasoo dhan markay doorashadu ay dhammaato maxaad samaynaysaan dib baa loo soo wada noqonaya maqaaxyihii baa la wada fadhiisanayaa guryihii baa la fadhiisanayaa raggaa la dire baa laga sheekaynaya markaa arrinkaas muxuu dadaa u samayn waayeen qolooyinkaasi dheemaal bay qaateeniyo qolooyinkaasi laaluushun bay gurtaaniyo ninkaasi walaahi dubay wax ka iibsadeniyo ah, alinsaan lmuntair maxaynu nihi kuwa aynu dirnay maxaan idhi idhabaa anta warabbukuma faqaatilaa inaa haahuna qaaciduuna annagu halkan aan ku idin fadhinaay waa maxay waa alcaqliya almuntaira waa caqligii muntairka ha sugayay hawshiisa ina cid kale ina cid kale maxaytole u qabato maali bin markaa markuu aayadda akhriyay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxa uu leey waar isbedelka aad doonaysaan ma dhacayo ilaa aad dhaqaaqdaan idinku midmida u dhaqaaqdaan fardi fardi aad tidhahdo xilkan anu isaaran yahay ani xil baa isaaran dad baan la dhaqmaa bulshaan la dhaqmaa qoys baan joogaa jaar baan leeyahay madrasad baan joogaa masaajid baan joogaa jaamacad baan joogaa shirkad baan joogaa aniga aniga almis ahaan in allaha laa yuayiru almisow xataa tuayir maa binafsika adigu ilaa ummaddu markaa mishiinkaasi ku wada dhaqaaqo iswadabadashaan mise inta la sugayayo cid wax inoo bedasha oo inoo soo iyagoo baarashuut ku wata inoohe inoo inoo inoo yimaadaa tayiirkii tayiirkii maatoola tayiirka haba yaraatay maatoola maatoola ma dhacayo